waxaan nidhaa reexaana u naqaanaa shayga udug maaragtay carafta leh caleenta la ursado yaa reexaana la yidhaahdaa nebigu wuxuu carabsanaya uu jeclaa ka mid ahaa radia allaahu canhu xasan allah ka raadi noqde eh qaala xasan wuxuu yidhi xasan ibnu cali bn abi aalib xafidtu waxaan xafiday min rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alle waxaan ka xifdiyey oo aan qowlkiisa ka soo qaaday oon xifdiyey hadalkan uu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka dac ka tag xasanow faraha ka qaad iskaga teg maa yariibuka wixii ku shaki geliyo isaga teg marba haddii waxaan shaki aad ka gasho bannaanaanshaheeda iyo bannaanan la-aanteeda iyo xaaraamnimadeedii iyo xalaalnimadeedii shakiba kaa gala iskaga teg ilaa maa shay aad markaad ka shaygaa ka tagto shay u kaco xaggiisa aad laa yariibuka aana shaki ku gelinin waxaada shaki ka qabin aad hadday xalaal tahay hadday mubaax tahay hadday maaragtay shay wanaagsan tahay marna waxaan shakiga lahayn aad baa la yidhi nebiga kelimadaas oo kelimad aada u qiimo badana yaan ka xifdiyey buu yidhi rawaahu waxaa xadiidkaas wariyey annasaa'iyu imaamu nasaa fii sunanihi ku wariyey watirmidiyu imaamu tirmidina waa uu wariyey fii sunanihi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi markuu xadiidka warinayay xasanun saxiixun xadiidkan waa xadiid xasana oo saxiixa marka riwaayadan ee qaabkan tirmida u isticmaalo xasanu saxiixun waxaa la yidhaahdaa laba sanad markuu xadiidku ku yimaado laba sanad oo midna xasan yahay midna saxiix yahay markuu ku yimaadaba wuxuu leeyahay xasanun saxiixun macnaheedu waxa waaye waa xasanun wa saxiixun labadaas sanad buu leeyahay weya ama xasanun aw saxiixun markuu hal darajo ku yimaado oo ninka xaafidkaa uu shaki ka galo xadiidkani ma saxiix ba mise waa xasan laakiin mar kastaba derajada xasan hadduu joogo waa la xujaystaa waa waa xadiid la xujaysanayo oo saxiix xadiid sugan wey marka hadduu asagu labadaa uu ka shakiyo usan daciif iyo wax kasii liita uusan ahayn waxaa weeye xasanun aw saxiixun baa la ohanay ama waa saxiix ama waa xasan labada unba midna kama baxayo cibaarada uu tirmidi isticmaalo ama muxadisiintu qaar isticmaalaan weeyaan xadiidkan labadaa sheikhuu noo sheegay oo nasaa-i iyo tirmidi oo sunanka ka mid ah keligood ma warinine a'imo badan baa soo saarto imaamu axmed ibni xambal uu ka mid yahay ibnu xibbaan uu ka mid yahay cabdirasaaq sancaani uu ka mid yahay abu daa'uud atayaalisi uu ka mid yahay alimaamu daarimi uu ka mid yahay abaraani fi lkabiir uu ka mid yahay abu nucaym fi lxilya uu ku wariyey alimaamu albaqawi fi sharxi sunna a'imadaasoo dhanaa soo saara xadiidkani marka waa xadii yacni darajadiisu ay saxiix tahay weeyaan waa xadiid saxiixa wey xadiidkan wuxuu ka mid yahay min jawaamic alkelim maadaama xadiidkan yacni kitaabkani jawaamic ulkelim uu ka warramayey waxa weeye waa nebiga kelimaadkiisii yacnii jawaamicda ahaayee alla uu ku goori yeelay bay ka mid tahay dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk waa hadal kooban oo haddii la yidhaahdo hal la sharxana wakhti dheer qaadanaya kutub badan laga alifi karo laakiin wax badan ayuu ku soo ururiy labadaa kelimo waxaa ku shaki geliyahay ka tag waxaan ku shaki gelininna aad yacni xadiidkaas waa min jawaamic alkelim buu ka mid yahay weeyaan xadiidka wuxuu waxaa warinaya xasan ibni cali xasan ibni cali sheekhu wuxuu ku tilmaamay sibti rasuuli illaahi sibti iyo xafiidaa kala jiro sibti waxaa la yidhaahdaa adiga gabadha aa dhashay ilmahay dhashaa sibti la yidhahda awowaha uu tahay gabadha ilmahay dhasho sibti baa la yidhahdaa sida haddaba xasan waxaa dhalay faatima binti rasuulillaah oo nabiyullaahi moxamed gabadhiisii ah baa dhashay amaa wiilkaada wiilkiisa ilmaha ou dhalaahi xafiidaa loo yaqaana xafiid baa la yidhahdaa oo sibti lama yidhaahdo wiilashaa wiilkaaga wuxuu ay dhalaan wiilashaadu ilmahay dhalaan xafiidaa loo yaqaanaa ibnulibniga sidaasaa la yidhahdaa xasan ibn cali waxaad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay sayid inuu yahu ku tilmaamay sayid buu ku tilmaamay xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi ku warinayo wuxuu nebigu ku sheegay xasan ibni cali uu yidhi ina bnii haada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni min almuslimiin wiilkaygan xasana yacni nebiga waxyaalaha ilaahay uu siiyey oo waxyiga uu ku ogaadabay bay ka mid tahay alla u waxyooday wiilkayga isagoo yar buu hadalkaa leeyahay waa sayid weeyaan waxaana la arkaa laba qolo oo waaweynoo muslimiinta ka mid ahoo dagaal u dhaxeeyo inuu ilaahay dhexdooda kuisaga sababta uu ku heshiisiiyo oo islax dhexdhigo waxay culammadu ku fasiraan markii cali bin abi aalib oo aabbihii iyo xasan ee khilaafada maaragtay beecadii lala galay waa tii reesham ay ka hor yimaadeen yani mucaawiya iyo raggiisii ay ka hor yimaadeen saxaabada ridwaan ullaahi calayh khilaaf waa tow dhacayo muslimiinta dhexdoodii dagaaluu ka dhacay fii cahdi caliyin radia allahu canhu khilaafkaasoo taagnaa ayaa ma aragtay eh, cali bn abi aalib ninkii khaarijiga ahaa khawaarijta ka mid ahaa uu dilay khaarijigii baa dilay markuu dilay yani waxaa muslimiintii ay beeco la galeen xasan ilaa xasan iyo xuseen xasan baa weynaa xasana marka beecadii lala galay oo khaliifadii madaxtinimadii laga dhigay marka siraaci waa taagnaan lahaa soo maaha labadii dhinac shaam iyo xijaaj u dhexeeyey xasan wuxuu uga tanaasulay mucaawiya madaxtinimadii farahu ka qaaday aabbihii beecadii lala galay markii lala beectamay dabadeed ayuu ka tegey markaasaa islaax iyo jamaacadii muslimiinta ay isku timid hal madaxa yeesheen marka hadalkii nebiga uu sheegay tanabu'aadkiisii iyo qaybkii ilaahay uu tusay ayaa meesha ku xaqiiqoobay wasayuslixu اllaahu bayna fi'atayni min almuslimiin laba muslimiinta ka midah waaweyn ayuu rabbi ku heshiisiin doonaa buu yidhi xadiidkan marka markaa usoo noqdo dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk wuxuuna amrayaa wax alla wixii shubho kaa galo oo aanan xalaalnimadiisa kuu caddayn xaaraamnimadiisana aysan kuu caddayn ee xadiidkii nucmaan ibnu bashiir hore usoo marnay oo kala ihi inaad ka istaagto marna inaadan mutashaabiha aadan ku dhiiranin shayga aad qaadanayso ku dhaqmaysana inuu yahay shayga xalaasha maxdiga ah xalaalnimadeedu ay barax tiran tahay ood og tahay inaad aad isticmaasho oo la timaado sida waxa xaaraamta ku ahba aad uga tegayso inaad waxa mutashaabiha ahna aad ka tagto maxaa yeelay qofka markuu shayga xalaasha ku gaabsado xalaasha markaa ku gaabsato waxa weeye qalbigaada طumaaniina ka helaysaa naftaadu way xasilaysaa waxaad og tahay inaadan xaaraan ku dhex jirin laakiin markaa mutashaab mushtabih dhex gasho shay shubha ku jirta aada gasho waxaad qalbigaada marka ma sugna idiraabaa gelaya waxaa gelaya qalaq baa ku gelaya war amaa xaaraam gashay wa qofka ruuxda ku dambayso iimaanka ku dambeeya wey amaad xaaraam gashay ama xalaashii ka fogaatay waxyaalahaasoo dhan ayaa imaanayso marka in layska ilaaliyo xadiidka wuxuu amrayaa inaan iska ilaalino wax alla wixii shubha ahoo idil oo xalaalnimadiisu aysan kuu caddayn inaad faraha ka qaado taasay xadiidka uu tilmaamayaa weeyaan wax kastana xalaasha iyo xaaraamta keliya maahee cibaadaadka kalena wuu geli karaa shaki baa ku galay waxbaad ka shakisay yaqiinna waad haysatay yaqiintaad qabsan shaki waad ka tegeysaa maalan yacni adow maaragtay aan weyse qabin adoon weyse qabin baad salaad gashay inta ilowday oad isku malaysa inaad weyse qabto salaaddii markaad ku jirto ayaad waxaad garanaysaa waxaad ku waswaasaysaa ku shakiri war weyse la'aan waataad ahayde ma weysaysatay mise ma aadan weysaysanaa ku shakisay marka maxaa yaqiin u haysay inaadan weyse qabinaa yaqiin u haysay soo maa yaqiinta qabso shakiga ka tag shakiga ahaa inaad weyse qabto tuhur inaadan weyse qabin xaqiiji salaada ka bax weysayso markaa tuko marka waxaa la rabaa yani dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka taasaa soo gelaya cagsigeeda waxaa ah waad weyse qabtay adoo weyse qabo ood hubtay yaqiin ahaanaad u hubtay baa salaad gashay markaasaa shaki ku galayo weysadaadii aad qabtay ma burtay oo ma kaa burtay mise kaama burin baad ku shakisay maxaa yaqiin u haysaa inaad weyse qabta baad haysaa inay kaa burtay inayse kaa burinna waa shaki soo maaha shakiga tuur inaada weyse qabtay baad qaadanaysaa salaadaada waad wadani kama baxaysid weeyaan marka taasaa la mid ah acmaal fara badanaa ku dhisan acmaal fara badan baa ku dhisan salaadoo kale hadday maalan ay ceshihii afar ragca u ahaa baa waxaad saddex ragca inaad tukatay iyo in afar tukatay baad ku shakisay yaqiin maxaa ah inaad saddex tukatay baa yaqiin u haysaa soo maa kii afraad inaad tukatay inaadan tukanin baad ku shakisay yaqiinta qabso oo saddexdii ah kan afraad tuur istaag ragcadaa la imo soo dhammaystir yani cibaadadaadkan uu gela dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wuu soo gelaya ragcadii afraad la imo maalan adoo salaadii ku jiro yaa waxaad ku waswaastay ma dabayl baa kaa timid oo maaragtay intaad maaragtay yaad rukuuc iyo sujuud ku jirta ama waxun kaa yimaadeenoo dabayl gadaal ka timid baad ku shakisay laakiin yaqiin uma haysid nebigu wuxuu ku leeyay salaadda ha ka bixin yacni falaa tansarif xataa tasmaca sawtan ow tajida riixa ilaa aad dhawaaqeedii maqasho dabayshi kaa timid dhawaaqeeda aad maqasho ama urkeedii aad aragto salaaddii ha ka bixin intaasaa la marka taasaa yaqiin ah wey yaqiintaasaa marka la rabaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka macnahaasuu kulminaya sidaa darteed bay salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim mucaamalaadkooda xataa markay ku jiraan mucaamalaadkooda markay ku jiraan ama ganacsigooda ama tijaaradooda markay ku jiraan wixii shaki ka galaa waa ay ka tegi jireen sheekheenna wuxuu soo guurinaya ibnu rajab raxmatullahi calayhi sheekh la yidhaahdo abu cabdiraxmaan alcumari azaahid nin zaahida ahaa ayaa wuxuu sameeyey xagga aad nin waracaboo ah xalaal miirad buu ahaa aad u xalaal miirin jiray wuxuu odhan jiray idaa kaana alcabdu warican taraka maa yuriibuhu ilaa maa laa yuriibuhu qofka hadduu warac noqdo oo qof xalaal miirada uu yahay wax alla wixii shaki ka gala wuu ka tagaa waxaan shakiga ka gelin buuna aadaa yaqiintuu qabsada macnahaasuu odhan jiray wuxuu soo guurinayaa sheekh la yidhaahdo xajaaj ibnu diinaar ninkaas xajaaj ibnu diinaar la yidhaahdo oo raggii hore culammadeenna hore ka midihi ihi yaa nin wuxuu u dhiibtay xoolo raashinuu u dhiibay raashinkan qaad buu yidhi magaalada basre la yidhaahdo geeyo nooga soo gad raashinkayga basro geeya ka soo iibi laakiin markaad tagto maalinka aad tagtaa hal shardi ku xiray maalinka aad basro tagto ciraaq ku taallo markaad tagtaay beeca suuqa maalintaas uu ka joogo ku gad buu yidhi wixii raashinkayga ku iibi yacni dib ha u dhigin maalinkaad gasho beecaas suuqa raashinkan uu ka joogo ku gad ninkii raashinkiibuu qaaday basruu tegey basre markuu tago wuxuu kula kulmay raashinkii oo dhulka yaallo oo beec jabay ebar ah aan cid rabtaa la arag bakhaaruu ku xareeyey macnaha beeceeda hooseeyaan ka wadaa beeceeda oo hooseeyo ayuu arkay meel buu ku xaraystay wuu xabisay mudduu hayey beeciiba raashinkiiba kor u kacay raashinkii beeciisiibaa kor u kacay markii raashinkii kor u kacay ayuu iibshay markaasuu lacag badan ka helay ninkii raashinkii markuu iibshay buu lacag badan ka helay warqaduu marka soo qoray oo usoo diray xajaaj ibni diinaar ayuu usoo diray oo qisada ugu sheegayo ma uusan ka qarin waxba wuxuu yidhi maalinkaa aan tegey raashinku cid beec ma joogin waan xabisayoo meelaan ku xabisay dabadeed baan iibiyey markii muddo ay joogto qiimo uu yeeshay baan gaday markii aan markii aan gadayna fasdadtu fiihi kada wa kada waxa igu xasan ka faa'iiday buu xoolahaas ayaa ribxaasan ka helay yani farax ahaan buu ugu sheegayaa inuu ku faraxsan yahay markii warqadii ay xajaaj ibnu ay soo gaarto xajaaj ibnu diinaar ay soo gaarto warqad kale u qoray ninkii wuxuu yidhi innaka qad khuntana waadna khiyaantay buu yidhi khiyaanad nagu samaysay waadna khiyaantay buu yidhi wa camilta bikhilaafi maa amarnaaka bih waxaanad shaqo waxaad qabatay aanan ku amrin shaqo annaga aanan ku amrin ayaad samaysay buuyihi fa idaa ataaka kitaabii haddii kitaabkaygaas warqaddayda risaaladan kuu soo qoray ay kuu timaaddo fatasaddaq bijamiici amani dalika acaami fatasaddaq bijamiici amani dalika aطacaami calaa fuqaraa'i اlbasra waxaa weeye warqaddeeda markaa hesho xoolaha aad hayso dhan sadaqee fuqarada ree basra sii buu yidhi intaas haddaanba ku badbaadnaa nasiib joognaa buu yidhi markaasuu yidhi falaytanii aslamu idaa facaltu dalik yani wuxuu leeyay shallaytadaydii haddaan intaa sameeyo sadaqaysto oo aan badbaado xataa waxba i ahaan layd ilahay agsi aan ku badbaado markuu sadaqaysto wixii muxuu shiikhaa ka dagaalamay ixtikaarka waxaa la yidhahda raashinka markay ummadda u baahan tahay inaad tiraahdid maanta suuqa annaga dadkeenna waa taqaana markuu suuqa hoosu joogo waxaa leey baqaar igu xaree baqaara lagu xareeya ilaa sicirka oo kor u kaco baa la sugaa ixtikaaraa la yidhahda shiikha marka taasuu diidan yahay wuxuu yidhi ixtikaar wax la yidhaahdo haddaanba badbaado ilaahay agtii aan ku badbaado markaan xoolahaygii sadaqaystay baa nasiib joogaa buu leeyahy waracnimada dac maa yariibuka ilaa maa laa yariib shaki baa ka galay soo maa xoolahaan bakhaarka la geliyey oo ziyaaday ixtikaarkaas ka yimid ayuu ka baqay laakiin waa xoolihiisibuu gato sicirkii ayuu maaragtay oo maanta ilaahay u qaaliyeeyey intaasuu iska ilaaliyey marka waxay tusaysaa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waxaa la mid oo shiikhu soo guuriyaa nin la yidhaahdo yaziid ibnu zureyc yaziid ibnu zureyc waxaa la yidhaahdaa aabbihii waa nin aad xalaal miirad buu ahaa aabbihiis baa dowlada dowladaha la shaqaysan jiray salaadiinta dadka madaxda ah ayuu meelo madax uga ahaan jiray wilaayadan magaalooyinkaa loo dhiibi jiray dowladahana waad aragtay ninkii magaalo loo dhiibo ama maaragtay eh, meel waali ka noqda iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa madax ka noqdaay waxaa soo galo waxyaalo aan la ogeyna soo galo xalaal iyo xaaraan bu isku dhex jirtaa la iska urursadaa aabbihiisoha isagu maahayn yaziid ibnu zuraac odagii baa dhintay odaga xoolo badanoo ka dhintay yaziid waxaa ku soo aaday shan boqol oo kun xoolo ahaa ku soo aaday yacani dirham iyo diinaara waaga la isticmaali jiray shan boqoloo kuna ku soo aaday markay shantaa boqoloo kun ay ku soo aadaan la yidhi xoolaha dhaxalkii aabbaha intaanaad ka heshay ma rab ma rabuu yidhi ma u baahni buu yidhi waa diiday inuu qaato maxaa yeeley aabbahay salaadiintu u shaqayn jira yidhi dadkaas xoolahooda madaxda ayuu mas-uul u ahaan jiray marka waxba ka cuni maayo buu yidhi markaasu wuxuu ka doorbiday caw inta soo gado dirmaha iyo dembiilaha iyo waxa laga sameeyo inuu dirmaha iyo dembiilaha cawda laga keeno inuu iibsado suuqa geysto ku gato oo markaa isagii ilmihiisa xalaasha ay ku noolaadaan maxaa yeele shaki baa ka galay aabbihii waxaan maxalaalbaa ma dad baa laga soo dhacay umaraduna dadka xoolahooday boobaan xoolaha dadkay dhacaan marka ma xalaal baa mise xalaal ma aha baqid uu ka baqaayo darteed ayuu maaragtay shiikhaasi uga tegey weeyaan marka waracnimadu marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka waraca laa yakfa alwaracu baa la yidhahda qofka warica ah laa yakfa alwaricu qofka waraca xalaal miiradka ay ma qarsoona marka waxaa la rabaa xadiidka wuxuu kutusayaa wixii aad xalaalnimadeeda aad hayso inaad isticmaasho aad og tahay inaad isticmaasho wixii shubha kaa galan inaad ka tagto ayaa la rabaa xalaalnimadeeda ay kuu caddaan weydo baa la rabaa waraacnimada marka marka waxyaalahaanoo kale la iska dhowrayo marka la iska ilaalinayo haddee waxaa la rabaa qofka markuu waxaan shubahaadka mutashaabiha uu ka tegayo waxaa ka horaysa ma inuu muxaramaadka waaweyn inuu ka tagaa ka horaysa soo ma laakiin dad waxaa arkaysaa ayagoo xaaraamtii waaweynaa ku jiro xaaraam waaweyn ku jiray shubahaadka yararkaa ku weydiinaya inay ka hadlaya shubahaadkan adoo kale inaad ka hadashid waxaa ka horayso in lagu yidhahdo horta xaaraamtaa ku jirta ka soo baxa shubahaad intaadan ka hadlin wuxuu culammadu usoo qaataan daliil usoo qaataan reer ciraaq oo kale ciraaq waagii yacni khawaarijta ayaga ku badnaayeen dadka khawaarijta le ayaga ku badnaayeen waana dadkii dilay xuseen ibni cali xuseen ibni cali bn abi aalib sibtun rasuulillaah ayay dileen markaasay waxa xuseen dhiiggiisii dhiiggii oy xuseen oy rasuulka wiilkiisii awowga u ahaa waxba agtooda kama aha dhiiggoo la daadiyo markaasuu intay ibnu cumar u yimaadeenba waxay yidhaahdeen cabdullahi ibnu cumar u yimaadeen markaasaa nin dhiig maradiisa waxaa gaaray kanaaca dhiiggeed kanaaca dhiiggeed baa gaaray kanaacuu dila markaasaa marada ka gaartay markaasuu yidhi ibnu cumarow dhiiggaan ka warran najaasaa buu yidhi dhiiggan kanaacada ma najaasaa maradeyda gaaray ibnu cumar aada ula yaabay markaasuu wuxuu ku yidhi yas'aluunii can dami bacuud waxay i weydiinayaan dhiig kaneeco waqad qataluu xusaynay dileen xuseyn ibni calina ay dileen sibtu rasuuli illahi sal alla alay wasalam dhiiggii oo saxaabadii wiilkii nebiga awowga u ahaa dilkiisii ayagoo dilayba waxay i weydiinayaan haddana dhiigga bahashi muxuu ahaa ma xalaalbaa mise ma nijaasa mise nijaasoma kaneecada dhiiggeeda waxay yidhahdaan khawaarijtoo kale waxay ka sheegaan dee dadka muslimiinta oo kuwii gaalaysiiyey ma ogtahay way gaalaysiiyeen markay gaalaysiiyeenna dhiiggooday bannaysteeno saxaabada oo kuwii layn jiray asxaabta nebiga dili jireen cali bn abi aalib baa ka mid a ah, ay dili jireen haddana waxaa la yidhaahdaa waracnimada oo doqonnimada meesha ka gaareen timir markay arkaan dhulka ku dhacdo waxay leeyihiin ama waxayga soo gaaraan dhiigga muslimkan waa bannaysanaya timir meel taallana ma taabanayo wuxuu leey ama waxayga soo gaaraan marka waracnimo doqonnimaha waay taasoo kale marka ma ahe horta waxaa la yidhahdaa war xaaraanta ku jirta horta ka bax dhiigga muslimka waa kaa xaaraame jooji in la yidhaahdo markaa kabacdi shubahaadkana ka fogo markaa kabacdi marka qofka la amrayo shubahaadka inuu ka fogaada la amrayo waa qofka xaaraamta weyn iska ilaaliye weyaan kaa wey alxadiid alxaadi cashar xadiidkii koo iyo tobnaad marwiyin can alxasan bni caliyin sibti rasuuli اllahi sal اla alيه wasalam warayxaanatihi radia allahu canhu xasan bn cali baa laga wariyey oo nebiga wiilku awowaha u ahaa reexaantiisiina ahaa wuxuu carabsanayo jeclaa ahaa allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan xifdiyey min rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka alla waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka wixii shaki ku geliye ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan shaki ku gelinin u kaco aad xaggeeda rawaahu nasaa'iyu imaam النasaa'i baa wuxuu wariyey watirmidiyu ayaa labadaba sunankooda ku wariyeen wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xasanu صaxiixun yani hada xadiiثu xasanu صaxiixun hadalkaas ayuu yidhi weya alxadiiث الثاني caشhر can abi hurayraةa radي الlah canhu can الnabiy salى الlah عalيه alي wsلم qaala min xusni islaami اlmar'i tarkuhu ma laa yacniihi rawaahu الtirmidiyu wagayruhu alxadiiث الثاني caشhر xadiidkii labiyo tobnaad marwiyan waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra baa laga wariyey can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam nebiguuna ka wariyey abu hurayra qaala nebigu wuxuu yidhi rasuulka ayaa wuxuu yidhi min xusni islaami اlmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa weeye tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniih waxa aan qiimaha lahayn oo aan ihtimaamka lahayn oo aan shay muhiima ahayn ka tegistiisa uu ka tagaahi baa waxay tahay islaamnimadiisa wanaaggeedu qofka uu yahay weyaan rawaahu xadiidka waxaa wariyey aلtirmidiyu imaam الtirmidi baa fii sunani ku wariyey wagayruhu asaga dad aan ahayna culamo aan ahayna way soo saareen xadiidka marka imaam الtirmidi darajadiisa wuxuu ku sheegay xadiiثun xasanu buu yidhi xadiis darajadiisu xasan tahay buu leeyahay waxaa kaloo xadiidkan soo saaray ibnu maaja imaamu axmed abaraani xaakim a'immadaasoo dhan way soo saareen xadiidkan oo tirmidi ku xukumo xukumkiisa xasan inuu yahay ilaan darajaadka axaadiista waad garanaysaan saxiixa u sarreeyo saxiix lidaatihi aa la yidhaahdaa saxiix lidaatihi baa la yidhaahdaa waxaa ku xigay saxiix likhayrihi duruqdiisa inta la geeyey baa saxiix likhayrihi la yidhaahdaa waxaa ku xiga darajada xasan lidaatihi dadka xasan darajada gaaro waxaa ku xiga xasan liayrihi waa duruqdiis markii laisku geeye darajat xasan ou tago afartaas saxiix lidaatihi iyo saxiix liayrihi iyo xasan lidaatihi iyo xasan liayrihi yuxtaju biha axaadiistaas waa la xujaysta waxaa ka hooseeya xadiiska daciifka ah iyo wixii mawduuca iyo wixii kusii xigaa kasii kasii dambeeya weyaan lama marka kuwaa lama daliishada hadduu daciif yahay laakiin xadiidka xasanka waa xadiid alxujaysanayo oo sugan weeyaan laakiin sheekh naasir الdiin اlalbani raxmat ullaahi calayhi xadiidkan oo tirmidi xasanka ku xukumay asagu wuxuu ku xukum wou tasxiixiyaa fii saxiixi اljaamic الsagiir jaamic sagiir kitaabkaasuu ku tasxiixiyaa xadiid saxiixa buu ka dhigaa weeyaan xadiidkan isaguna wuxuu ka mid yahay min jawaamic اlkelim maxaa yeele nebigu wuxuu ku sheegay min xusni islaami اlmar'i tarkuhu maa laa yacniih waa hadal kooban wey oo qiimo weyn ku fadhiyo hadal weyn leh weeyaan qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa weeye inuu isaga tago wax alla wixii maalaa yacni la yidhaahdo aan macno lahayn maalaa yacni maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa maa laa tatacallaqu bihi cinaayatuhu wayahtamu bih waxa aysan ku xirnayn ka murugtiisu shayga ka muruggoonshihiisu ka murugoonayaah ayaan ku xirnayn ihtimaamka waxa uu siinay ahamiyadda uu siinayo shayga uusan ku xirnayn ayaa la yidhaahdaa oo maalan xagga luqadoo kale markaa ka hadlaysa waxaa leedahay canaa fulaanu bikada yacnii qofka hebel la yidhaahdaa wuu ka murgay arrintan aad buu ugu dadaalo ihtimaamuu siiyey baa la yidhaahdaa saasoo kale waa goorma ida bihi wa markii uu shaygan ahmiyad uu oo shay muhiima uu yahay oo ou dalbaya shaygaasi baa la yidhaahdaa hebel arintan aad buu uga murugoodaa aad buu ugu dadaalaa weeyaan cinaayada marka lafdiga la yidhaahdo xagga luqada waxaa la yidhahda waa shiddat اlihtimaami bishay shaygan yacni qiimayntiisa inaad ku dadaasho dadaalka aad ku dadaasho ayaa la yidhahdaa alcinaaya loo jeedaa weeyaan xadiidka marka oo jawaamic اlkelimka ka mid ah darajadiisana inay saxiix tahay aan aragnay wuxuu noo sheegay qofka muslimka islaamnimadiisa waxa ay ku wanaagsanaanayso wax alla wixii maalaa yacniya ama qowl lagu hadla ha noqdo ama ficil la sameeye ha noqdo inuu isaga tago faraha ka qaado wax aan adduuniya aakhara nafci kaa soo gelaya jirin wa adduuniya aakhara nafci kaa soo gelaya aanan jirin inaa ka tagto arrintaas ayuu xadiidkaasi amraya waana asal weyn oo min usuuli sharci ka mid ah aadaabta islaamka uu leeyahayna ka mid ah weeyaan islaamka aadaabtiisa ka mid ah wey maxaa yeelay maalayacniga muxaramaadka way soo geli karaan wax alla waxaan maaragtay aanan muhiimku ahaynna walow yuusan xaaraanba ahaanine way soo gelayaan weeyaan way soo gelayaan waxa ugu horreeyaa la yidhaahdaa oo arrintan soo gelayo maalaa yacniga soo gelaya waxaa ugu badan aqwaasha qowlka dadka waad aragtee maanta derbi baa la fadhiisanay soomaalida fadhi kudirir aa la yidhaahdaa reer hebela laga sheekaynayaa dad madaxweyne iyo dowlad aanu meeshaa shaqaba aysan ku lahayna maanta cumrigii lagu dhammaynaya danihiisii dhammaa aaw adduun iyo aakhiradiisii ilmihiisa tarbiyadeeda kama warqabo meeshaasuu fadhiislamaanta dhan qabiilu difaacaya ama reer hebelu difaacaya ama dowladu fulaanu difaacaya oo ku jira caruurtiisii kama warqabo naftiisii kama warqabo danihii adduunka uu qabsan lahaa dhan waa ka tegey maala yacniga waxaaso dhan baa soo gelaya waxaa soo gelayo carabkaaga xifdintiisa aad xifdiso karatulkalaamka hadalka tirada badan xataa wuu soo gelaya oo macnaha aan lahayn maxaa yeele waad ogtihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka mucaadi bni jabal uu noo keeni doona sheikha insha allahu tacala waan gaari doonaa xadiidkaas iyo nebigu markuu ka soo hadlay yani su-aala nebiga la weydiiyo o la yidhi wax alla maaragtay shay jannadana igeeyo naartana iga fogeeyo rasuulka alla ii sheeg baa la weydiiyey markaasuu yidhi wallahi su-aal weyn baad weydiisay buu yidhi rasuulka calayh isalatu wasalaam laqad sa'alta can cadiimin arrin weyn ayaad su-aashay buu yidhi laakiin wainahu la yasiirun calaa man yasarahu llah qofku ilaahay u fududeeya u fududaanaysa markaasuu islaamnimadii iyo diinkii markuu ka soo hadlay oo intaa uu soo sheegay yuu nebigu wuxuu ku yidhi mucaad ibni jabal ku yidhi alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullihi inta aan kaaga soo sheekeeyey islaamka inuu maaragtay yahay ra'su اlamri alislaamu wa camuuduhu salaatu wa dirwatu sanaamihi اljihaadu waxaasu ka soo sheekeeyey nebiga markaasuu yidhi waxaasoo dhan waxa milkiyey makuu sheegaa buu yidhi mucaadow markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahi ii sheeg markaasuu nebiga carabkiisa qabtay carabku gacanta ku qabtay markaasuu yidhi kufa calayka haada kan dadka ka celi buuri carabkaada qabo yani sidaasaa mucaadi ibnu jabal nabiga ku yidhi yani hadalkaaga ilaali wey maala yacnigi waxaan macnaha lahayn iyo xaaraamtaba ka ilaali mucaad nebigoo su-aasha weydiiyo yidhi yaa nabiyullah yaa nabiy allah wa inaa lamu'aakhaduuna bimaa natakalamu bih oo miyaana loo qabanaya waxaan ku hadalno hadalkeenna miyaana loo xisaabinaya ficilka aan samaynay iyo waxaas garanay laakiin codka afka naga soo baxaa ilaahay ma noo qabanaya su-aashaasuu weydiiyey markaasuu nebigu u jawaabo yidhi hakiladka ummuk mucaadow hooyada ha gablantee wahal yakubu الnaasa fi الnaari calى wujuuhihim aw calى manaakhirihim ila xasaa'idu alsinatihim wuxuu yidhi dadka naarta markay gelayaan madax madax markay yani waxa ugu rido weji weji loogu ridaahi ma wax kalaa ilaa waxay carabkoodu kasbada mooye ma wax kala wax kala miyaa keeno marka wax carabka adu u kasbado baa naarta madax madax qofka ugu dhacaya sidaa darteed yaa waxaa la yidhaahdaa yacni carabku waa mahaalik wey nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yadman lii maa bayna fakkayhi wamaa bayna fakhidayhi adman lahu ljanna qofka ii ballanqaado labadiisa fak yani labada daamood waxa dhexdooda ku sugan waa carabkii soo maha carabkaa kudhi jiro wamaa bayna fakhidayhi labadiisa bowdiyo dhexdooda waxa ku jiran waa farjigii wey qofka ii ballan xifdiyaahi adman lahu ljanna marka alfamu walfarju afka iyo farjigu waxa dadka ugu badan naarta ay ku galaan bay ka mid tahay weya cadaabku waxa sababuu ka mid yahay marka waxyaalahan min xusni islaami اlmar'i tarku maa laa yacniih waxa ugu badan waa aabka carabkaasaa keena weeyaan walidaalika yacni qur'aanka waad og tihiin allah wuxuu leeyahay markuu fii suurati qaaf uu ka warramayo walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid id yatalaqa almutalaqiyaani can اlyamiini wa can الshimaali qaciid muxuu yidhi maa yalfidu min qowli ila ladayhi raqiiban catiid wax carabkaada ka soo baxo malaa'ig qoraysaa jirto waa nala qoraya wax alla wixii nala ka soo baxo carabkaiga ka soo baxaa waa la qoraya marka arintaas in qofka uu ku tiriyo waxaa la rabaa waa camal camalu la yidhahda camal waa shaqada carabka uu qabto sida camalu jawaarix xubnaha ay camal u qabtaan oo carabkuna camal u yahay sidaa darteed baa cumar ibn cabdilcasiis raxmat ullaahi calayhi la yidhaahdo waa khaamis khulafaa raashidiin ninka caadilka ahaa oo afarta khulafaa raashidiin lagu daro bani umayada madaxdoodiina ka mid ahaa wuxuu yidhaahdaa wuxuu hadalkiisa laga soo guuriyaa man cadda kalaamahu min camalihi qalla kalaamuhu ila fii ma laa yacniih yacnii wuxuu dhihi jiray qofka carabkiisa kalaamkiisa qofka ku tiriyo hadalka kaa soo baxayo markuu qofka ku xisaabiy inuu camalkiisa yahay hadalkiisu waa yaraadaa hadalkiisu waa yaraadaa marka hadalkaagu inuu mar walba yaraado wax alla waxaan ihtimaam aanan dan adduuniya aakhare kugu jirtaa aynan jirin inuu camalkaado ou ka fado yani ka yaraado carabkaagu iyo hadalkaagu inuu ka yaraado ayaa la rabaa weeyaan xadii imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinayo wuxuu leeyahay qofka markii islaamnimadiisa ay wanaagsanaato haddii islaamnimadaada kuu toosto waa marka maalayacniga iyo wixii muxaramaad o dhan aad ka tagtee haddii islaamnimadiisa ay wanaagsanaato waxa weeyaan xasano kasta uu sameeyo wanaag kastau qofku sameeyaa waxaa waa loo laalaabaa toban jeer iyo ka badan baa loo laabaa haddii gaf ka dhacana waa qofka islaamnimadiisa ay toosto islaamnimadeenin maxay ku toosaysa ku wanaagsanaani waxa ugu yar waxaa waa muxaramaadka markii laga tago maala yacniga inaan ka tagno sooma haddii gaf uu ka dhacana hal mar unbaa loo qoraa looma laalaabayo wuxuu leey imaamu muslim fii saxiixihi can abi hurayrata radia allaahu canhu idaa axsana axadukum islaamahu qofka hadduu islaamnimadiisa wanaajiyo oo hagaajiyo fakulu xasanaةi yacmaluhaa tuktabu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati ضicfin yacni waxaa loo qoraa xasano kasta uu sameeyo toban jeer baa loo laablaabaa ilaa toddoba boqoloo jeer la gaarsiiyo ayaa loo laablaabaa wa kullu sayi'atin yacmaluha xumaan kasta uu sameeyana tuktabu bimiliha iyadoo kale ayaa loo qoraa halkii xumaana uu sameeyey xataa yalqa allaha caza wajal ilaa ilaahay oo la kulmo ayaa maaragtay loo qoraa weeyaan marka maalaa yacniga iyo carabkaagoo yaraado fawaa'id badanay leedahay wuxuu shiikhu soo guurinayaa xikaayo oo luqmaan alxakiim ninka suuratu luqmaan loogu magac daray aad og tihiinoo aad u qiimaha badnaa oo culammada ma buu ahaa mise saalix bu waa laisku qabto laakiin saalix buu ahaabay raajix waa nin saalixe nebi ma uusan ahayn ay raajixa ay sidaa tahay yuu aar ka soo guurinaya wuxuu leeyahy luqmaan ayaa nin u yimid isagoo oo dadka ay cilmi ka qaadanayaan oo ag fadhiyaan xikma laga xikmo badan lagalaga laga urursanayo ayaa nin soo maray nin baa soo maray markaasuu luqmaan weydiiyo la yaabay ninkan dadka badan ay ag fadhiyaan oo cilmiga laga qaadanayo buu la yaabay markaasuu su-aal weydiiyey ninkiibaa weydiinaya yimid luqmaana la weydiinaya wuxuu ku yidhi alasta alasta cabda bini fulaanin war miyaadan ahayn reer hebel addoonkoodii soomaadan ahayn ninkii addoonka ahaa oo reer hebel addoonka u ahaa markaasuu yidhi bala haabuu yidhi ninkii addoonka aniga wey markaasuu haddana weydiiyo yidhi yacni wuxuu yidhi alladii kunta tarcaa cinda jabali kada wa kada weliba ninkii xoolaha buur hebel agteeda ku ilaalin jiray xoole samaad ahayn oo arigi raaci jiray sa ah markaasuu yidhi ha aniga wayuu yidhi aniga wayuu yidhi waa u sheegay nacam buu yidhi balaa buu yidhi oo aniga wey markaasuu weydiiyo yidhi famaa balaga bika maa araa maxaa ku gaarsiiye waxaa maanta ku arkay ad cilmi iyo khayr iyo xikma lagaa daldalanayaaye waxaa ku gaartay waa maxay buu yidhi niyo ii sheeg su-aashaasuu weydiiyey markaasuu wuxuu ku yidhi sidqu alxadiidi wa tuulu asukuuti camaa laa yacniini labadaas shay baan ku gaaray buu yidhi tan koobaad waxaa weeye yacni sidqulxadiid weligay been ma sheegin markaan hadlayo runaan sheegaa runtaasaan ka hadla iyo wax alla wixii aniga aanan hamiid ii lahayn maalaa yacnigoo dhan waa ka gaabsadaayo yacni tuula sukuutii aamusnaantayda dheeraanteeda oon yani aad uga aamuso camaa laa yacniini wax aniga aanay khusaynin oo aana wax adduun aakhare iga soo gelaaya aan jirin ka gaabsiga aan ka gaabsado labadaas ay gaabsiisay buu yidhi marka hadalka badan yacni karat اlkalaam waxay ku gaarsiinaysa khataad inuu kaa dhaco dembi kaa dhaco dhibaato badan inay ku gaarsiiso laakiin markaad hadalkaagu uu yar yahay oo aad koobantaha waxaad ku hadlaysana wax ilaahay iyo rasuulkiisa raadi ka yihiin ay tahay qofkaasi waa badbaadaa weeyaan marka xadiidkan arrimahaas oo aad iyo aad u waaweyn ayuu shiikhu kaga warramay alxadiid الثaanي caشhar xadiidkii labiyo tobnaad marwiyun can abi hurayrata abi hurayre ayaa laga wariyey marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu allah ka raadi noqday can الnabiy sal اlla alيه wasalam nebigana ayuu ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayhi qaala nebigu inuu yidhi min xusni islaami اlmar'i qofka islaamnimadiisa wanaaggeedu waxa weeye tarkuhu maa laa yacniihi waxa aanan wax adduuniya aakhare ka soo gelaya jirin maa laa yacniga la yidhaahda ka tegidteeda uu ka tago uusan waqhtigiisa ku dhuminin waa taa weeyaan alxadiidu الثالث caشhar xadiidka saddex-iyo tobnaad can anas bni maliki radia allahu canhu can الnabiy sal اlla alيه waslama qaala laa yu'minu axadukum xata yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsih rawahu اlbukhaariyu wa muslim alxadiidu الثالث caشhar xadiidkii saddex-iyo tobnaad marwiin can أنس بن مالك رضي الله canhu أنس بن maalik baa laga wariyey allah ka raadi noqdo can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigeennana uu ka wariyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaala nebigu inuu yidhi laa yu'minu ma rumaynayo oo iimaan laga heli maayo axaduku midkiin mid idinka idinka mid ihi iimaan lagama helayo xataa yuxibba ilaa uu ka jeclaado liakhiihi walaalkii uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi waxaa naftiisa u jecel yahay oo walaalkii la jeclaadaahi iimaan laga heli maayo rawaahu xadiidkaas waxaa wariyey albukhaariyu wamuslimu bukhaariyo muslim ba xadiidka way soo saareen xadiidkan waa xadiid saxiixa weeyaan bukhaariyo muslim baa soo saaray imaam axmedaa soo saaray tirmidi baa soo saaray ibnu maaja soo saaray nasaa'i baa soo saaray a'immadaas oo dhan ba xadiidkan way soo wada saareen waa xadiid saxiixa wey wuxuuna ka mid yahay axaadiista jawaamic alkelimka la yidhahdo waa hadal kooban laa yumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi xikmo weynu ka hadlaya walaalkaaga muslimka ah ilaa aad waxa naftaada la jeceshahay aada la jeclaato iimaankaadii waa lagaa anfiyey waa laguu diiday weeyaan marka walaalka inaad la jeclaato baa la yidhi maa yuxibu linafsi naftaada qofku wuxuu naftiisa la jecel yahay inuu walaalkii la jeclaado oo haddee qofka waxaa dhici karto inuuba qofkan xaaraanta jecel yahay soo maa hadduu khamrada jecel yahay hadduu zinada jecel yahay ma la jeclaanaysa walaalka maya riwaayada imaam axmeda xadiidka fasirayso oo waxaa lala jeclaanaya waa khayr wey khayrkii wanaagga wey riwaayada imaam axmed wuxuu leeyahay laa yablugu cabdu xaqiiqaة اliimaan xataa yuxiba lلnaasi maa yuxibu linafsihi min alkhayri riwaayadaasa oo saxiixa ayaa fasiraysa weeyaan wuxuu yidhi qofka ma gaaro xaqiiqat aliimaan iimaanka xaqiiqadiisi dhabnimadiisii ma gaaro xataa yuxiba linnaasi ilaa uu dadka la jeclaado maa yuxibu linafsihi wuxuu naftiisa la jecel yahay oo ah min alkhayri wanaag marka waxa lala jeclaanayo walaalkaaga muslimka aad ah la jeclaanayso xumaanta maaha waa khayrka wey khayrka inaad la jeclaatid baa lagaa raba halkan iimaankaa loo diiday laa yumin axadukum baa la yidhi maba rumayn marka laa yuminu baan la yidhi ma waxaa loo jeedaa asluliimaan miyaa la anfiyey oo mumin ma noqonayo murtad buu noqonaya gaal buu noqonay miya mise waa kamaaluliimaan iimaankiisa dhammaystirkiisa ma dhammaystirna marka looma jeedo asluliimaan looma jeedo oo qofka walaalkii aan la jeclaanin wuxuu khayraho naftiisa la jecel aan la jeclaanin mu'min maahe waa gaal looma jeedo taa ma aha maxaa yeelay walaalkaa oo muslimu aad la jeclaato macnaha aad la jeclaan weydo haddaad la jeclaan weydo khayrka macnaheedu inaad kufrinayso diinkii eed ka baxday ma aha laguma gaaloobo marka maxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhaahdaa waa nafyu huna waxaa loo jeedaa iimaanka loo diidan yahay waa nafyu watamaami baa loo jeeda qofka iimaankiisa ma dhammaystirna la iimaanku darajaad buu leeyahay soo maha muxuu nebigu ku sheegay aliimaanu bidcun wa situuna aw bidcun wa sabcuuna shucba iimaanku ilaa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood ayuu ka kooban yahay aclaaha laa ilaaha ila allah qowlu laa ilaha ila allah u sarrayso wa adnaaha imaadat alaada can اariiq laa ilaha ila allah ayaa meesha ugu sarraysa ah meesha ugu hoosaysana dariiqa oo waxa xun waddada ummaddu ay marayso in wanaagga umaad xumaanto dhan laga ilaaliyo dhibka laga fogeeyo weeyaan marka imisaa u dhexaysa labadaas toddobaatan iyo dhowr ama lixdan iyo dhowr daraja u dhexayso marka looma jeedo mu'min ma aha oo waa gaal oo waa murtad hadduu walaalkii diinka la jeclaan waayo looma jeedee waxaa loo jeedaa qofka walaalkii iimaan khayrka la jeclaan waayo iimaankiisaa naqsi ku jiraa nusqaana ku jirto nusuus fara badanoo noocaas ku timaadaa jirto nafyi iimaan xumaan markuu qofku sameeyo iimaanka laga anfiyo waxaa la mid a ah xadiidka bukhaari muslim ku sugan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazni zaani xiina yaznii wa huwa mu'minu qofka zaaniga rag iyo dumar wuxuu yahayba wakhtigaas uu zinaysanayo oo zinada ay ka maaragtay uu ku dhex jiraahi mu'min ma ahan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaheeda looma jeedo waa gaal isagoo mumin oo muslima ayay zinadu ka dhici kartaa laakiin waa naaqis اliimaan waa faasiq kabiiradan uu la yimid buu faasiq kuyo iimaankaa ka nusqaamay iimaan kaamil oo dhammaystiran oo taama ma haysto wuxuu yidhi isla xadiidkaas walaa yasriqu saariqu xiina yasriqu wa huwa mumin tuugga markuu xadayo isagoo mumina wax ma xado markaas uu xadayo mumin ma ah macnaheedu waxaa loo jeeda waa naaqis aliimaan macsiyo kabiira wa xoolaha muslimkood xado waa macsiya kabiira waxaa la mida ah isla xadiidka uu ku wadaa walaa yashribu shaarib walaa yashribu alkhamra xiina yashrabuhaa wa huwa mu'min marka uu khamrada cabayana asagoo mu'mina ma cabo macnaheedu waxa waaye iimaankiisaa naaqisa wey marka qofka markuu kabiirada la imaanaya nusuusta way isticmaashaa in nafyu liimaan la sameeyo laakiin looma jeedo nafyu asli liimaani iimaanka asalkiisiiba dhammaantiis baa laga qaaday waa gaalooba looma jeedo ee waxaa loo jeedaa nafyu lkamaali watamaama loo jeedaa dhammaystirkii iimaanka iimaankiisaan dhammaystirnayn oo aan kaamil ahayn ayaa loo jeedaa weya marka waxaa weeye xadiidkan wuxuu nagu boorinayaa nebigu uu yidhi laa yuumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi in walaalkaaga muslimka ahi wax khayra oo dhan inaad la jeclaato ayaana laku boorinayaa waxaanala ka reebayaa oo naloo diidayaa oo cagsigiisa ihi xasadka walaalka inaa xasado ilaahay subxaana wa tacaala xoolou siiyey xoolihiisa inaa xasado yacni jaah buu ilaahay siiyey jaahiisii iyo wejinimadii meesha darajadu gaar a ah ku xasado cilmi baa ilaahay siiyey cilmigiisa inaad ku xasado awlaad iyo reero badan baa ilaahay siiyey caruur inaad ku xasado wahaakada xasadkana waxaa la yidhahdaa waa zawaalu nicmati alkhayr qofka kale inuu nicmada ka zuusho inaad jeclaatid ba xasadka la yidhaahdaa waxa wanaagga ilaahay uu siiyey allow yaa ka tirtiro haddaad tidhaahdid waa xasadnimada maaragtay aad tamaninayso madmuumka oo nala ka reebay wey marka xadiidkan khayrka inaad la jeclaata baa la rabaa walaalka xasadnimadan inaad ka fogaata baa la rabaa arrintaas ayuu maaragtay nagu tirtirsiinaya maxaa yeelay nebiga markuu leeyahay laa yumin axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi markuu odhanayo adiga mar kastaba waxaad jeceshahay naftaada ka soo qabo dadku inay kugula mucaamaloodaan wanaagaad jeceshahay soo ma sharta inaan lagula lagula soo qaabilin xoolahaada la badbaadiyo cirdigaada la badbaadiyo naftaada la badbaadiyo wanaag inaad dadku wax ku taraan oo khayr aad ka heshid waad jeceshahay sidaasoo kale aadna lagaa rabaa walaalka intoo kale inaad ula jeclaataa la rabaa naftaada waxaa la jeceshahay inaad la jeclaatabaa la dooni xadiidkan waxaa la mida xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiida cabdullaahi bni camr bni caas saxaabigaas oo nebiga ka warinayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkhala اljanna faltaأti maniyatuhu wahuwa yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir walyaأti ilى الnaasi maa yuxibu an yu'ta ilayhi yani xadiidkaa fiiri wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka jeclaado jecel in naarta laga fogeeyo naarta ilaahay isaga aysan is arkin oo aan la cadaabin jannadana in la geliyo doonayaahy alla janno ka rabaahy qofkaasi falta'ti maniyatuhu geeridiisu ha u timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir isagoo allah iyo alaakhira rumaysan ha dhinto isagoo allah iyo alaakhira rumaysan adduunka ha ka tago taas waa qaybta hore wey qaybta marka xadiidkaani khusayso la mida waxaa weeye walyaأti ila الnaasi maa yuxibu an yu'ta ilayh dadka ha ula yimaado ha kula mucaamaloodo waxa uu jecel yahay in isaga lagula mucaamaloodo wixii aad jecesha in lagula yimaado lagugula mucaamaloodo waa inaad dadka kula mucaamalootaa kula dhaqantaa sidaasoo kale weeyaan marka xadiidkan waa xadiid cadiima oo aad u weyn wey salafkeenni ridwaan ullaahi calayhimna ay tabiiqiyeen wax badan bay fuliyeen cabdullahi bn cabaas waad ogtihiin waa tarjumaan qur'aan nabigeennana u duceeyey calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay cilmigii baray qur'aanka tafsiirkiisii baray axaadiistii wax walbaba ayuu ilaahay baray wuxuu la jeclaa dadkoo dhan ayuu inuu sida asaga ou noqdo cilmiga ilaahay siiyey inay dadku dhan wada helaan ayuu jeclaan jiray xadiidkaanu abaqaya soo jeedi cilmiga ilaahay siiyey inay dadko dhan wada helaan buu jeclaa waxaa hadalladiisa shiku ka soo guurinaya wuxuu dhihi jiray inii la amuru cala alaayati min kitaab illaahi waxaan soo maraa markaan qur'aanka akhrinayo aayad ilaahay kitaabkiisa ka mida ah, oo aan macnaheedu anigu aad u fahamsan oo garanaya macnaheedii fa awaddu ana annaasa kullahum tacallamuu minha maa aclamu yani marka wuxuu leeyahay yani fawaddu ana annaasa kullahum yaclamuuna minha maa aclam waxaan marka jeclaadaa aayaddaas aan hadda soo maray dadkoo dhan sida intaan ka aqaanoo kale inay ka bartaan baan jeclaadaa buu leey intaan ka aqaanoo kale inay ka maaratay iyaguna ay ka bartaan oo ka yaqaanaan ayaan jeclaan lahaa buu yidhi aad baan u jecel lahay buu marka khayrkaa dadka la jeclaatay ka mid a waxaa la mid imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi imaam shaafic wuxuu dhihi jiray imaamkaa weyn wey wadidtu ana annaasa tacallamuu hada alcilma waxaan aad u jeclaa buu yidhi aad u jeclahay dadka inay cilmigan aniga aan bartay oo culuum shariica ah inay bartaan markay bartaanna walam yunsab ilaya minhu shayun inaanan aniga waxna la ii nisbaynin oon la dhihin shaafici cilmigaas ka bartay inaan lai odhanin dadkuna cilmigooda bartaan ayaan jeclaan lahaa buu yidhi marka khayrka walaalka inaad la jeclaato waxa weeye waa diin weeye ajri iyo hawaab fara badanna waa laga helaa wanaagga inaad walaalkaa la jeclaato qofka muslimka oo walaalkii la jeclaado waxa weeye waa ilaahay agtiisa baad wax wanaaga ka helaysaa miisaankaada xasanaadka ilaahay kuugu kordhinaya arrinkaas waa marka waa shay aad aad u weyn weeyaan alxadiiث الثالث caشhر xadiidkii saddexi tobnaad marwiyun can anas bni maliki radi allahu canhu anas bni malik oo khaadimkii nebiga ah salawaatu اllahi wasalaamu calayhi ayaa maaragtay nebiga ka wariyey can الnabiy sal اllah alay wasalam qaala nebigu inuu yidhi laa yu'minu ma rumeeyo axadukum midkiin xataa yuxiba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkii oo u jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa waxa uu u jecel yahay ilaa uu walaalkii u jeclaado iimaan kaamil ah lagama helaayo ayuu rasuulku yidhi rawahu الbukhaariyu wamuslim bukhaari iyo muslimna xadiidka way soo saareen hada wbillahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcalى alihi wsaxbi ajmaciin